subax wanaagsan dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka falaqaynta wararka wiilkaygiiow hee ii soo tiri isbitaalada magaalada ku yaala soomaali sudaneys kow bes allahu akbar war meeqaa tabeelaan laamiyada ku arkaayay aabbamatayaad rabtaa mise tabeelle tayo allay leh haba u labayn soomaali sudaneys somaali sudanes hosbital s waa subaxnimo khamiis ah taarikhdan ay ku beegantahay tahay soddonka bisha sideedaad labada kun saddex barnaamijka falqaynta wararka waxaad ku dhegaysan doontaan ra-iisul wasaaraha soomaaliya xamse cabdi barre waxa uu tagay maalintii shalay ahayd magaalada aadan yabaal ee gobolka shabeellada dhexe halkaasi oo ay ku sugnaayeen ciidamo ka tirsan militariga soomaaliya qaybahooda kala duwan kuwaasi oo ka soo baxay furimaha dagaalka isla markaana soo bineeyey deegaano badan oo ka tirsan gobolka galgaduud ra wasaaraha ayaa arrintaasi si kulul uga hadlay waxuuna sheegay in lala xisaabtami doono cid kasta oo ka dambeysay arrintaasi waxaanu sidoo kale sheegay inuusan u dulqaadan doonin in ciidamada dawladda shaki lagu kala dhex abuuro falaqayn arrintaasi ku saabsan ayaan idiin soo gudbin doonaa sidoo kale waxaad barnaamijka falaqaynta aad ku dhegaysan doontaan maleeshiyaadka kooxda al-shabaab ayaa la sheegay in dad shacaba ay ku dileen deegaan hoos yimaada magaalada ceelbuur ee gobolka galguduud dadkaasi ayaa la sheegay in ay ka soo horjeysteen al-shabaab islamarkaana ay isku abaabuleen deegaankaasi wararkii ugu dambeeyey xaaladda degmada ceelbuur deegaanka hoos imaada ayaan idiin soo gudbin doonaa qodobadaas iyo qodobo kale ayaan idiin soo gudbin doonaa xubintii kalmaan ayaa qayb ka ah waa mar kale iyo barnaamijka falaqaynta wararka

waan soocan baanahay eebow allahayo adiguna nataagi ilaahu astaageen barbaari dhaafnay There's no if you durba aynigeen baxnay yaa barbaan daafnay suucan heestaasi waxay daafur u ahayd barnaamijka falqaynta wararka oo subax baad ka dhegaysataan idaacadda kulmiya ee magaalada muqdisho maalmihii lasoo dhaafay waxaa aada loo hadalhayay kabixitaanka ciidamada dowladda deegaana ay hore ugu qabsadeen maleeshiyada kooxda al-shabaab kuwaasi oo ka tirsan gobolka galgaduud deegaano badan oo ka tirsan gobolkaasi oo ay ciidamada dowladda qabteen ayay haddana la sheegay inay dib ugu soo laabteen islamarkaana ciidamada ayaa iskugu tagay degmada aadan yabaal ee gobolka shabeellada dhexe halkaasi oo maalintii shalahayd uu gaaray ra-iisul wasaaraha soomaaliya xamse cabdibare oo u helinayay taliyaha ciidamada militariga soomaaliya iyo saraakiil kale oo ka tirsan ciidamada dowladda ra-iisul wasaaraha oo khudbad u jeediyay ciidamada ayaa waxa uu sheegay in muhiim ay tahay in ciidamada ay isku duubnaadaan islamarkaana ay ka shaqeeyaan sidii ay u difaaci lahaayeen dalkooda sidoo kale ra-iisul wasaaraha ayaa si kulul uga hadlay dhacdadii ka dhacday deegaanka coos weyne ee gobolka galgaduud waxauna sheegay in tallaabo cad laga qaadi doono cid kasta oo ka dambeysay arrintaasi isagoona sheegay in ay jiraan qallaad dhacay laakiin haatan ay ku dadaalayaan sidii ay u sixi lahaayeen ra-iisul wasaaraha ayaa sidoo kale sheegay in ay marnabo dawladdiisa ay doonaynin in ciidamada dowladda ay habacsanaan habacsanaan laga dhex abuuro isagoona sheegay cid kasta oo ku lug lahaata ay tallaabo ka qaadi doonaan istuudiyaha waxaa igula sugan waryaheyne xasan maxamed aweys xasanow soo dhawow markaad fiirisid hadalka ra-iisul wasaaraha iyo hadalkii kasoo baxay madaxweynaha soomaaliya ee ahaa in ay markaasi la xisaabtami doonaan cid kasta oo ka dambeysay ee dhacdadii cows weyne maxaa kaaga baxay waad mahadsantahay farxaan hadallada madaxda dowladda federaalk soomaaliya hogaankoodii waxa uu imaanayaa wixii ka dambeeyay dagaalkii iyo deegaanka cosweyne al-shabaab ay ku qaadeen halkaas laga soo wariyay in ciidamada dowladda tiro badan oo askar ah halkaa looga dilay madaxda waxa ay hadda ay sameynayaan waxa ay tahay sidii ay ciidamada dowladda ay ugu laaban lahaayeen farismihii ay dagaalka jiidda ay kaga jireen kaa oo dalka looga saaray dhaqdhaqaaq al-shabaab waxaana dhiirigelin iyo garab istaagba ay ugu muujinayaan ciidamada dowladda federaalk soomaaliya gaar ahaan ciidanka gorgor iyo kuwa danab oo iyagu la ogsoon yahay dowrka ay ciidamada qaranka ay kaga jiraan sida ay ula dagaalamayaan dhaqdhaqaaqa al-shabaab ra-iisul wasaaraha soomaaliya oo aadan yabaal shalay tegay hadaladiisii ama khudbadii uu ka horjeedinayay saraakiishii ciidamada uu u qudbiyey waxaa laga dhadhansan karay xoogaa gaduudka iyo ciidamadu ay sameeyeen in ay culeyska ugu badan uu ka jiro dhanka iyo ciidamada gorgor iyo sidoo kale kuwa danab inkastoo uu bogaadiyay howlgalka bilowday ee ka dhanka dhaqdhaqaaqa al-shabaab iyo doorkii ay ku lahaayeen iyo hadda uu doonayo in meesha laga sii wado waxa uu ballan qaaday in ay la xisaabtami doonaan cid weliba oo wax qaladay oo sarkaal ha noqdo ama madax kaleba oo kor ilaa iyo hoosba ay cadaaladda la tiigsan doonaan marka arrimahaasi waa ay jireen madaxweynaha soomaaliya ayaa ka horeeyay xasan sheekh maxamuud oo isagu habeen dhabeed khudbad taabanaysay dhinacyo badan kaga hadlay xaaladda amni ee soomaaliya gaar ahaan dagaalka ay ciidamada qaranka ay kula jiraan al-shabaab isaga oo tilmaamay in ay dagaalku wadi doonaan ilaa iyo laga guuleysto amaba dhaqdhaqaaqa al-shabaab soomaaliya looga saaray muddo afar bil gudahooda ayuu madaxweynuhu qabsaday in al-shabaab dalka dhammaantooda looga sifeynayo haddii bilahaasi looga sifeynina meelo kooban oo aysan weerara ka soo qaadi doonin keliya soomaaliya ay kaga hari doonaan marka maalmihii ugu dambeysay waxaaba joogto ahaa madaxda dowladda siyaasiyiinta iyo sidoo kale waxgaradka oo iyagu eh, dowladda federaalk iyo sidoo kale ciidamada qaranka u muujinayay in lagu garab istaago waqhtigani adag dagaalka lagula jiro dhaqdhaqaaqa al-shabaaba waxaa ugu dambeeyey madaxweynihii hore soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo oo xalay isagu boggiisa eh, barta facebook uu ku leeyahay soo dhigay fariin uu kula hadlay shacabka soomaaliyeed iyo ciidamada qaranka waxa uu sheegay in xilligan lala joogo in la garab istaago ciidamada qaranka ee dagaalka eh, kula jira al-shabaaba waxa uu sheegay dagaalka ciidamada qalabka sida oo kaashanaya shacabka soomaaliyeed oo kula jiraan ayuu yidhi shabaab waa waajib qaran oo ay tahay in laga wada qeyb qaato maadaama ay taabanayso ayuu yidhi qarannimadeeni iyo jiritaankeeni ummadeeda madaxweyne farmaajo waxa uu sidoo kale uu sheegay in ugu baaqay muwaadin kasta oo soomaaliyeed inuu ku garab istaago dowladda federaalk ah hogaankooda halganka xoreynta dalka lagana qeyb qaato dhiirigelinta iyo koruqaadista moraalka geesiyaasha qaranka maadaama isku duubnida ciidamada iyo shacabka soomaaliyeed ay furo ay u tahay ayuu yidhi guulaha dagaalka ay lagula jiro argagixisada xasanow sidaa muuqataba eh, ciidamada dowladda eh, dhowr deegaan oo ay horey u qabteen oo in muddo ay ku sugnaayeen ayay soo faarujiyeen ra-iisul wasaarahana waxa uu sheegay in ciidamadaasi hadda ay bilaabayaan howlgal kulanka dambe oo ay kulmi doonaan ay markaasi ku kulmi doonaan magaalada galhareeri oo ka tirsan gobolka galguduud markaad fiirisid habacsanaantan ciidamada soo wajahday oo ka bixitaanka deegaanadan badan iyo hadalka ra-iisul wasaaraha maxaa keena is leedahay waad mahadsan ra-iisul wasaaraha iyo sidoo kale madaxweynaha soomaaliyaba waxa ay qireen in ay jiraan qaladaad dhacay qaladkaasi dhacayna cisi rasmi ah oo hadda usha loogu tuuray ma lahan inkastoo ay ka wada dharagsan yihiin in qalad uu jiro oo dhinaca iyo sidoo kale ka yimidba hogaanka ciidanka gudihiisa marka waa la arki doonaa cidda ay dowladda federaalk hogaankoodu ay dusha mas-uuliyadaasi ay u saari doonaan balse waxa labaduba ay tilmaameen in ay ka shaqeyn doonaan sidii aanan ciidamada loo niyajabin lahayn ayna usii wadi lahaayeen howlgalkoodii ka dhanka dhaqdhaqaaq al-shabaab waxay sidoo kale ay ballan qaadeen inay xoojin doonaan isku duubnidoodii iyo sidoo kale sidii waddankani looga sifeyn lahaa al-shabaab xasan waa mahadsantahay kaasin wuxuu ahaa waryaheene xasan maxamed aweys oo markaasi ila falanqeynayay hadaladii kasoo yeeray madaxweynaha iyo ra wasaaraha soomaaliya ku aadanaa hanjabaada dayaacadii ka timid deegaanka coos ee gobolka galgaduud ka tirsan halkaasi oo ciidamo ka tirsan dowladda lagu dilay weli waxaad degeysanaysaan barnaamijka falaqeynta wararka waxaad degeysanaysaan barnaamijka falaqeynta wararka wararka ka imaanaya deegaan hoos yimaada magaalada ceelbuur ee gobolka galgaduud ayaa waxa ay sheegayaan in halkaasi maleeshiyada kooxda al-shabaab ay ku dishay dad shacab ah kuwaasi oo la sheegay inay al-shabaab kasoo horjeesteen islamarkaana deegaanakaasi ay isku aruursanayeen al-shabaab ayaa la sheegay inay weerar ku qaadeen dadkaasi isla markaana dad ka badan toban qof ay halkaasi ku dileen muddooyinkii u dambeeyey degmada ceelbuur ee gobolka galguduud deegaanada hoos yimaada waxaa abaabul xoogan waday shacabka ku dhaqan deegaanadaasi iyo sidoo kale maamulka galmudug waxaana eh, gacanta ku haya degmada ceelbuur ee ka tirsan gobolkaasi ciidamada dowladda iyo dadka deegaanka hoos garabsanaya hase aatee weli waxaa jira deegaano hoos yimaada magaaladaasi oo ay gacanta ku hayaan maleeshiyada kooxda al-shabaab iyadoona cadaadis xoogan ay saarayaan dadka deegaanka wararkan ayaa waxay soo shaxbaxeen tan iyo markii uu khilaaf xoogan soo kala dhex dadka shacabka ee al-shabaab islamarkaana ee degmadaasi ceelbuur ay gacanta ku qabteen ciidamada dowladda wararkii ugu dambeeyey ee deegaankaasi ka imaanaya ayaa waxaan ka wareysanay waryaheena xasan axmed maxamed umaasan tahay deegaan lagu magacaabo ceelfiil oo wax ka yar soddon iyo lix kilomitr sida la sheegay u jira degmada istaraatiijiga ceelbuur ee ka tirsan gobolka galgaduud dagaalamayaal hubaysan oo ka tirsan al-shabaab ayaa la sheegay in dad soddon qof ku dhow ay ku dileen dadkaas oo sida la sheegay uga shakiyeen inay u socdaan dhanka ciidanka militariga soomaaliya iyo dadka deegaanka ee ku sugan degmada ceelboor iyo goobaha kale ee firistanka oo ah ciidamada xooga dalka ilag kala duwan oo deegaanka waxay xaqiijiyeen dadkaasi ay ahaayeen eh, dad dagaalamayaal ah oo kooxda ka tirsan islamarkaasna ay uga shakiyeen inay doonayeen inay u goostaan ciidamada xoogga dalka ee kuwa deegaanka waxay dhanka kale ay sheegayaan in dadkaasi ay ahaayeen dad shacab ahaa oo doonaya inay abaabulaan kadibna ay ku biiraan dagaalka lagu soo jeeda kooxdaas oo ka socda burmudug waxaana eh, dadka deegaanka iyo ila dhanka amniga aan waxshegeynayna intaba si ismid xaqiijiyeen in dadka shacabka al-shabaab ah ay ku laayeen meel duula waa meel duura oo ku tala deegaan lagu magacaabo ceelshiil oo wax ka yara afartan kilomitr u jira degmada ceelbur ee gobolka galgaduud Eh, horey sidan oo kale al-shabaab ayaa waxay dalil u geysteen dad dhexdooda ka mid ah oo ay uga shakiyeen ama ay la shaqeeyaan ciidamada dowlada federaalk ee saxbada caalamiga waxaana tana qayb ay ka tahay eh, dhibaatooyinka kooxdaasi ay markaasi lagu eedeynayo oo ay ka geysanayaan deegaano badan oo kamid a soomaaliya gaar ahaan deegaanada galmudug ay kula kacaan dadka ku nox dhool iyo sidoo kale ee eh, xubnaha kale ee kooga dagaalamaya marka ay doonaan inay ku biiraan eh, dhanka dowlada federaalka iyo dowlad goboleedka oo ay uga fakanayaan dhibaatooyinka ay geysanayaan kooxda al ay ka dagaalamaysa gudaha soomaaliya ma jiraan wax waraa oo kasoo baxay dhanka saraakiisha ciidanka xooga dalka iyo sidoo kale kuwa deegaanka iyo guud ahaan dowlada federaalka galmudug ay uga hadlayaan dacdan al-shabaab ay ku laayeen dadkan eh, usoo fakanaya dhanka eh, ciidamada dowlada eh, sida ilaka duwan xaqiijiyeen ay ku laayeen meel dhow deegaanka ceelshiil ama meel duur ah oo duleedka degmadaasi ku yaala kuna dhow deegaanka ceelshiil ee gobolka galmudug ma jiraan ilaa hadda wax rasmi oo kasoo baxay kooxdaasi iyo sidoo kale eh, dowlada federaalk ee galmudug ay u hadlayaan dilalka laakiin ila kala duwan rasmiya ah ayaa idaacadda xaqiijiyay dilkaasi dhowr iyo labaatan qof ee ka dhacay deegaanka ceelfiil oo aan la kala ogeynayaan dad shacab ah oo goosanayay oo isbaabulayay iyo eh, xumada gallamyada oo ka goosanaya kooxda al-shabaab dhexdeeda kaasini wuxuu ahaa wariyeene xasan axmed maxamed oo inoogu warbixinayay eh, al-shabaab oo dad shacaba ku dilay deegaan hoos yimaada magaalada ceelbuur ee gobolka galguduud wixii warar kusoo kordho wararkeen iyo barnaamijyeen dambe ayaad ku dhegeysan doontaan dhegeystayaal qeybihii dambe ee barnaamijka falqeynta wararka ayaan soo gaarnay waxaad kusoo dhawaataan xubinta kalamaan koonkan aadmiga jooga qof kastaa kurbadiisiyo kaskiisuu hadlayaaho dadku waa kalamaan haddii aad kululaato halla boodin ka shee kaalintaada ka qaado dadku waa kalamaane wixii kula wanaagsan qaar baa kohanayee ha kasoomin dhegayste dadku waa kalamaane intaasi waa kaftan waanee markanna ku soo dhowaada xubintii kalamaan war kalamaane waxaa la yidhi qaladka waa la saxayaa quus weeye cadowguna inaan soo qabqabannana quwad baan u leenahay qayladhaanta socotana waa khiyaanadoode yaynaan ku qaybsamin war axmedow qaybqayb ma joogtee khawaariijta darteed uwadda la mideeyey qasabku iyo dagaalku aryaadhaha ayb hayb la sheegtiyo habar habar ma joogtee haweeniyo rag maantaba ayaynaanu kala harin ay mare war kalamaanee markaana dhugun sidii qudbada madawiine hasan sheeg waliba iin idaatay oday dagaalka ku goohnina oy laakiin maadaama usgalmudug roogu waliba ahmaleeyay lagdaba inoo ka hereersato kuleet war kalmaana markalqubada madaxweyne dhegaysta waxaa iga caddaatay hubka qaata maantu u halgama dalkeennu yaynaanu kala hadhin war horta laqdaba inay jirto ee dad qarsoona inay shaqaynayaan madaxweynuhu khudbadiisuu ku caddeeyey laakiin wuxuu yidhi cid kastoo caqabad ku ah ciidanka xooga dalka iyo hawsha socota tillaabaan ka qaadaynaa dowladnimaduna ma jiri karto haddii aan la xisaabtamin waxaana la joogaa xilligii geesiga laabaal mari lahaa daalinkana la qaban oran lahaa waar axmedow soo lama odhan inkastoo nin geesii ragugeed adeeg yahay haddaan garabka lala qaban gurihoodi maayedadab haddiinanasididaamina meelmaldersii korarari gesiga dhulkiisa gusha u horseeda genida dishaayi gedka habo geesiga madow guusha uma ogola gumaystuhuye war runtaa waa tii la yidhi ku gabraaratada gumaysigu ku dhuunto garashada xumaatay gedka haboaryadhaha xabadha noo heeseysina khudbadi madaxweynaha muggan dhegaysna waxaa iiga soo baxay qarni waxaynu joognaa aan diiqa laysku qari karin warkalamaana warmahaysiine furuntaa laysugu wada tegeye ra'iisul wasaare xamse cabdi aar aadan yabaal buu tegey shabaabkii waa la dilay waa waa la dilay waa waa la dilay ma yidhi baxsadeen waa laga qabsaday waa soo galeen ma yidhi war waa falantiin waxna laydinma sheegi karo dad maranaatiine ra'iisul wasaaraha taliyaha xoogga dalkaa ku soo dhoweeya aadan yabaal ciidan badanna waa uu kula kulmay wuxuuna u ballan qaaday in la abaal marinayo la dalacsiinayo ciddii laqdaba ku haysana laga qabanayo dulmi iyo iskadabawareeg ciidanka lala soo galana aan la aqbali doonin hadda dagaalka gala ma yidhi war geelaha u qalan gulufkuna waa dhaqaaqaya aryaadaha war ma haysiina furunta waa laysugu wada tegay madaxweynaha galmudug qoorqoor oo hadda loo bixiya balaag laayon ceelbuurow ku sii dhow yahaa la yidhi ciidan badanna waa wataaoo gadaalu soo naqamaayaa la yidhi xalana duurkow ku baryaa la yidhi ilaa waa libaaxaase waar wallaweynay waxaan idinka maqli jiray milibaaxso gaala ilooma joogsadee waa kala leexiyaa liin iyo caano marka dawacooyinkii shabaab duurka waa uga dhammaatay miyaad leedahay war kalamaanay warmaysiine furuntu waa laiskugu tegaye madaxweynaha hirshabelle cali guudlaawa alkawsar iyo cadallow joogaa waryaa carab weynow waa laba meelooda mid ku toos wargeysi aan baqindhu dhulku taakataako uu yahay umow hadda guudlaaba galhareeri bu tegahayaa miyaad leedahay war galhareeri hirshabeelle maahan dhulkaadan kale aqoone qoorqooraa tegaya libaaxa madow maana tiraadi war wasiirka gaashaandhigga madnuurow oo isna jaamacan gorodaasan goorgoorma in daba dhigday ra'iisul wasaarahan dhowaay waay war adiga wasiirku ra'iisul wasaarisi asagaa kaa oga maxaa ku geliyey hilkuna kugaadana fadahaytaana oo toos tigtob angalo maantoo kalana madaha na furang meelika gura war walla weynay war ma haysiine somalilan way israacday warwaaqlow laascaanood miya hargeysa raacday war warka laga dhexgelin inay go'aankii ka soo baxay gudiga habar jeclo ee xusbiyada mucaaradku aqbaleen madaxweyne muuse bixina waa aqbalay war madayow laascaanood kaama hor joogna hadaad ku laabanaysid guddoomiyihii golaha guursiga saleebaan nuur ururadiibuu la kulmay maanta kadibna wuxuu ku yidhi heshiiskii madaxweyne waa aqbilaye ordaya xaafadihiinna aada haddee rag badan oo cadhaysan oo gacanta saydhinayana waanu arkayni oodaslaamaan qof kasta muguxuu leeya hanugu buuqin ordoo reerkiinnii qabo dee heshiiyey maxay sheegayaan aryaadhaha anigu waxaan la yaabay eh. ururadan mugna muuse biixe keenaayo mugna deni iska wadahaayo eh. dantoora kaliya miyay rabaan inay ku fushadaan eh. mugay ku waayaan amba ku helaanna iska taga maa la dhahaa ar abdulow oday meelfadhiyainhayna fadhaadi wilisheeli ku orkiisada jari waa arrimkaanu xisraafkii helaynaa ee hanagu degdegina war qawaariijicidu ictiraaf ka rabta ma waa in layska qabtaa aan weliba siin warsaday madawiine hasan sheeg koonfur galbeed oo baydhowjanaaya meseedadoona armadayna maqal aryaadhaha samigay abdula muslena waxa uu yidhi ow runta ayaa beenta ayaa uu ron dadka waarkan ku dhex raafa runta ayaa beenta ayaa uu ron dadka waarka ku dhex raafa waan cabdula waxaa la yidhi ninaan run sheegin been baa u qarsoon run iyo beeni meel ma wada galan baa lagu yidhi bow aryaa run iyo ilkaba waa la caddeeyaa ha la yidhi run hooba kooyda beenkobooji agaadaase leeri war hadda run sheeg waa ceeb sheeg waa runtu beenta ma ogolaa la yidhi beentuna run ma ogolaa war kalemaanay war ma haysiine turkigu waxaa ku kulmaa la yidhi madaxweynihii hore horeeye madaxweynihii kasii horreeyey war dalkuu madawiinayaal badan aha mareena hihibilow meerto war madaxweynaha hadda joogaaba mar buu madaxweynihii hore ahaa war madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo iyo madaxweyne sheekh shariifaan idiin sheegay labadooda iyo faadoo saddex ku ahana turkiga ku shiraa la yidhi masaligaruuhaneenkuduwaan fadahayaana maanta madaxweyne xasan sheekh dagaal culusow ku jiro haa waa la dagaalami karnaahay dhaheen intuu dagaalka khawaariijta ku mashquulsan yahan lagaha qabanna miyay leeyihiin war warkaas warbaahintaa faafidaya haddii uu run yahay deegaanada sheekh shariif ka soo jeedaiyo dagaalka ka socdana aad ogtihiin eebay tacaal waaye war afrika war kama haysaana iyaantan afgembiyaa ka bilowdoo ku socdee dalka gaaboon madaxweynihi waa la afgembiyaa layidhi waana afgembigii sideedaadaa layidhi saddex sano gudahood hadda waa yaabanaya afrika miyaan waagu u baryin udurkaasoo afduubka ilayni daaranay war madaxweynaha la afgembiyo konta iyo meesha haye marka kaligii taliyay mid xoog kugu qabsadaa maxay isdhaamaan afrika benotaas kugu rowtoo la faday hohey oh, afrikaay hurudooy halyeyadaaday hurudooy hadbaa unaaye hurudooy waxaa ka tagtay doqon baa habaawsanoo weligeed hallaysane aryaadhaha war ma haysiina madaxweynihii hiiraanlan cali jayte caradyaciilka xoogay waa ka roonaadaa la yidhi imaamada madishayli saaray arwaxaas koofiyow ka qaatay isagaiyo madaxweyne xasan sheekha taleefon ku wada warramaa la yidhi cali jaytow isdhaji waxaad rabto waa lagu siihaana waa la yidhi halgankaad soo gashanahee lama moogaa la yidhi asna igaarkeey waa kaa yeelow yidhi hadda mahaas waa leesaga soo dhowaaday oo hadda beledweyne waa xasilan tahay miya markaa beledweyne allahayo ka dhig biirta raaxada beledweyn allahayo bilayada hareer mari waaqlow ceelbuur ku yaalay ceelbuur ku yaalay ku yaalay caynkiisa leh fariimahaasi xubintii kaalmaan waxay u dambeeyeen barnaamijka falaqaynta wararka anigoo farxaan maxamed xuseen ayaa halkan kala socodsiinayay cabdiraxmaan kaysin uu farsamaynaya nabadgelyo